waxaan nahay dhalinyaroo diintoodii u hiilano hamigeennu waa janno balanteennu waa shahaado u gargaara diinteen dalkeenna aan difaacno allah amreediila allah amreediila amxaaru injiray gafuura waaweyntaan difaaca diintu waa sharaab janna doonayaal baan nahay dofaaradan diidnaye dalkanii la soo tubay dhalinyaray dagaala diinteenii difaaca dhalinyaray dagaalaadiinteeni difaaca allah amreediila allah amreediila gaalo idilkoodii dhalinyaray kacaa gumaysigaan yimide islaamkuma doonayo islaamkuma doonayo kitaab qur-aan xoraye beebalkuna faafinaya beebalkuna faafinaya miyaan ka aamusnaa anagoo islaam ahe miyaan ka aamusnaa anagoo islaam ahe diintii beedul miyaan diintii diintii baa dulmiyeen libaxyadii islaamkow dhallinyarayna keenaa waxaan nahay dhalinyaroo diintoodii u hiilano diintoodii u hiilano hamigeennu waa janno balanteennu waa shahaado balanteennu waa shahaado u gargaara diinteen dalkeenna aan difaacno u gargaara diinteen dalkeenna aan difaacno allah amradiila allah amradiila amxaaro ijire gafuura waaweyntaan gafuura waaweyntaan dhalinyaroyna keenaa dhibaaheedii islaamkow dhalinyaroyna keenaa dhalinyaroyna keenaa